بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaan alrajiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin slى اllahu عlى muxamadi وعlى آlihi وصaxbihi وslma أجmaعiin barاءة min اllahi وrasuulihi إlى اladina caahadtm min اlmushrikiin suuraةu tawba waa madaniya macnaha aayaadkeedu siday u dhan yihiinba waa madani inkastoo ahlucilmiga qaarkood ay ka reebaan aayad waana suuradda sagaalaad maka xagga sare laga soo tiriyo tartiibta musxafkan aayaadka suuraddu waa boqol iyo sagaal iyo labaatan aayadood weeyi suuraddani waxay ka mid tahay suuradihii ugu dambeeyey amba qur-aanka wixii ugu dambeeyey ee ilaahayba rasuulkiisa uu ku soo dejiyey sida uu sheegay saxaabiga la yidhaahdo baraa ibnu caazib bukhaarina uu soo saaray raximahullah oo uu leeyahay qur-aanka waxaa ugu dambeeyey aakhiru aayati nasalat aakhiru aayati nasalat yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayad soo degta aayaddaasaa ugu dambaysay buu leeyahay saxaabigaasi wa aakhiru suurati nasalat baraa baraa suuratu lbaraa baa ugu dambaysay buu yidhi suuraddan awalkeeda sidaynu arkayno bisimkii kuma yaallo oo basmaladii ma jirto saxaabadu kumay qorin awalkeeda musxafkiima kuma qorayn bale sidaa tartiibka cuhmaan un baa loo raacay radia allaahu canhu wa ardaah oo teeda kale rasuulka ilaahay un baan farin inay halkan bisimka ay ku qoraan amba ay ku dhigaan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markaa suuraddanina waxay soo degtay rasuulku markuu ka soo noqday qaswadii tabuuk markuu ka soo noqday ayaa waa sanadkii sagaalaade ayaa rasuulku wuxuu diray saxaabigii weynaaye abaabakr asidiiq radia allaahu canhu inuu sanadkaasi dadka xajaya amiir uu noqdo ilaan xajka iyo jihaadkuba waa in amiir uu helaaye marsiuu dadka ugu ilaaliyo dee manaasigtii xajkooda kuwa mushrikiinta ana ugu sheego sanadkaa sagaalaad wixii ka dambeeya inaanay soo xajaynin inaanay soo xajaynin mid mushrikiin aanu imanaynin beydka ilaahayna aanu dawaafi doonin mid qaawan oo iyaga ka mid ah caado ay iska lahaayeen bay ahayde abubakar markuu tegay waa garanaysaanoo caliy bna abi aalib baa rasuulku ka daba diray si uu rasuulka muballiq uga noqdo waa kii ku soo bixi jiray maaragtay abubakar markuu arkay yidhi amiirun aw ma'muur markaasuu lahaa maya ma'muur baan ahay iclaamun inuu ogeysiiyo oo cahdiga marka la jebinayo nin ahlabeytkii rasuulka ka midi in ah, mushrikiinta cahdigoodii burintiisa uu gaadhsiiyo ayay ahayd allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala bara'ah ay haadihi tani oo khabaru limubtadain maxduuf ay haadihi ay baraa'atun ka beri noqosho weeye waa ka fogaansho min allaahi alle xaggiisa ka yimi wa rasuulihi rasuulka alle xaggiisana ka yimi ila aladiina kuwiina gaadhaya amba u ahaanaya macnaha kuwa laga beri noqonaya ayaa kuwan ah ay haadihi tani baraa'atun waa beri noqosho waa ka ka fogaanshahaasoo min aladii min allaahi alle xaggiisa ka ahaado ka yimi alle xaggiisa minta ayaa liibtidaai lgaaya la yidhaahdaa wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa xaggiisa ka yimi baraa'adaasoo waa silatun qadar waa silatun gaadhaysa amba ku socota ila aladiina kuwii caahadtum aada cahdiga la gasheen kuwaad cahdiga la gasheen oo min almushrikiin kuwa mushrikiinta ah ka mid ahaa marka ahlulcilmigu ambaba marka ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala beri ahaanshahani amba ka beri noqoshadani wuxuu gaadhayaa kuwa mushrikiinta ah ee ballanka lagula jiray waxaad tidhaahdeen ood u sheegtaan fasiixuu socda fi lardi arlada mara xaramkii iyo dhulkii fi lardi arlada mara oo socda arbacata ashhur bilo afara dhexdooda arlada ilaahay mara saa doontaan u qaadaa waclamuu ogaada annakum idinku inaad tihiin ogaada gayru mucjisi illaah alle kuwa wahsigelin kara kayrkood macnaa inaydaan alla wahsigelin karaynin waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjisi illaahi alla kuwa wahshi gelin kara kayrkood inaad tihiin aydaan wahshi gelin karin wa anna allaha waclamuu waxaad ogaataan oo kale anna allaha alle mukhsi lkaafiriin kaafiriinta kii dullayn doona inuu yahay kii dulleeya inuu yahay waa khabarkii waclamuu ogaada anna allaha alle mukhsi lkaafiriin kaafiriinta kii dulleeya inuu yahay uu dullayn doono allah subxaanahu wa tacaala macarka arlada ha maraan oo ha socdaan baa ilaahay leeyahay afar bilood gudahood haddaba ahlulcilmigo ahlulcilmigu aayaddan tafsiirkeeda waxay ku leeyihiin aqwaal fara badan bay ku leeyihiin aqwaal fara badan amba hadallo badan bay ku leeyihiin qola waxay leeyihiin aayaddani aayaddani waxay ku soo tegtay oo maaragtay ay ardi arlada ilaahay mara arbacata ashhur afar bilood gudahood qaada marka waxaynu yidhi ahlulcilmigu waxay ku leeyihiin e, maaragtay aqwaal dhowra bay ku leeyihiin e, qaarkood waxay leeyihiin kuwan afarta bilood la yidhi arlada ilaahay mara ee alfasaxan la siiyey waa kuwa lagula jiray ballan amba heshiis furan oo mudlaq ah oo aan xadidnayn kuwa heshiiska laga galay aanu muddo lahayn ayaa la leeyahay afar bilood ayaad fasaxaysataan nin waliba halkuu gaari lahaa u tegi laha ha gaadho iyo ma'mankiisii afartaa bilood hadday dhammaadaanna ballan mushrik lala mara mushrikiintu ay lahaayeen oo furan oo mudlaqa ah oo sii soconayaa ma jiro iyo waxaa kale oo ay aayaddani afarta bilood fasaxa siisay qaar ballan lagula jiray laakiin axdiga lala galay amba muddada heshiiska la yahay uu afar bilood ka hooseeyo uu ka sokeeyo afar bilood dabadeeto afar bilood wixii markay gaadho ballankooduna wuu kaba sokeeyaa muddadu ku dhammaan lahaaye waa kuwaas ayaa la siiyey bay yidhaahdeen ama gaalka mushriga ahaa ee lagula jiray ballan muddadiisu ay xadidan tahay alcahd lmuaqat ballan ay muddadiisu xadidan tahay oo matalan toban sannadood heshiis nabadgelyaha lala galay isaga muddadiisa waa loo dhammaystirayaa bay yidhaahdeen oo fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim markaa kay rasuulka iyo isaga amba mushriga ay ka dhexeeyeen iyo rasuulka uu cahdi ka dhexeeyey ballankii muddadii heshiiska lala lahaa intay doonayso ha gaadhay afartan bilood hadday ka badan tahay iyaga waa loo dhammaystirayaa qowlkaasi ayaa ugu xoog badan waana qowlka uu raajaxay ibna jariir adabari raximahu allahu tacaala markaa kuwan ballankoodii la baabiinayaa waa kuwaanu ballankoodu xad lahaynun ballan furan ahaa amba afar bilood uu ka hooseeyey amaa kuwa ballankoodu muddo go-an uu lahaa waa loo dhammaystirayaa siyaaxadana waxaa la yidhaahdaa marida marka afar bilood ninku meeshuu doonaba uu ku gaadhayaa fasiixuu socda faafa weeye fi lardi arlada ilaahay ku faafa arbacata ashhurin bilo afaraa gudahood afar bilo afaraa dhexdood ku faafa oo mara waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjisi illaahi alle kuwa wahsi gelin kara kayrkoodii tihiin macnaa alle inaydaan wahshi gelin karin waclamuu ogaada ana allaha alle muqsilkaafiriin kaafiriinta kii duleeye inuu yahay duleeyahooda inuu yahay ogaada allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waadaanun waa iclaamkii la bixinayay sanadkii sagaalaadun weeye wa haadihi kanna wa haadaa kani qadar mubtadaha u qadaro wa haadaa kani adaanun ogeysiis weeye adaan waa ogeysiis iclaam min allaahi alle xaggiisa ka yimi wa rasuulihi rasuulka alle xaggiisa ka yimi ogeysiiskaa soo gaadhaya amba ku socda ila annaasi dadka oo dhan dadka oo dhan gaadhaya yawma alxaji waa daraf yowma alxaji maalinta xajkana la ogeysiinayo ay fii ywmi lxaji xajka yoomkiisana la ogeysiinayo xajkaasiyo alakbari weyn maalinta xajka weyn xajkaasoo alakbari weyn waa ywm naxri ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihin waa ywm carafa laakiin asaxu aqwaal maalinta ogeysiiskan iyo iclaamkanina uu dhacay waxay ahayd yowma naxriga waana maalinta acmaasha xajka ee ugu badan la qabto xajka alag weyn oo muxuu yahay adaankaasi ana allaha ay biana allaha uqadar markaa ka wa adaanun waa ogeysiis haadaakani adaan waa ogeysiis weeye min allah alla xaggiisa ka yimi iyo wa rasuulih rasuulka alla xaggiisa ila annaas dadkana ku socda oo dadka la ogeysiinayo yowma alxaja xajka yoomkiisa amba maalintiisa la ogeysiinayo xajkaasoo alakbari weyn waa maalintaa yowmanaxriga xoolaa la gawraco xalqiga la sameeyo la taxalulayo dawaaf lifaada lala imanayo intaba jamraadkii la tuurayo maare la ogeysiinayo maxaa la ogeysiinaya ana allaha kan ayaa loo weysiinaya ana allaha ay biana allaha alle kan aya waxaasa loo ana allaha biana allaha alle bari inuu alle beri ka yahay baa loo weysiinaya bariun alle inuu ka beri noqday min almushrikiina kuwa mushrikiinta inuu alle ka beri noqday baa loo weysiinaya haye warasuuluhu mubtade ka dhig warasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna bariun beri ayuu isna ka yahay min almushrikiin kaasi waa weji craabeed oo inoo banaan weeye warasuuluh waxaynu ku cadfaynaa halkaa damiir bari ilaahay beri buu ka yahay warasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna beri buu mushrikiinta ka yahay weye waa tafsiir aynu saarayno weye ma wa rasuuluh culimada maxalka ah, allah oo dee mubtadau dhacaye maaragtay qaar ku cadfayna way jiraan laakiin bal labadaa tafsiir baa ugu sahlanee qaado fain tubtum haddaad toobad keentaan fain tubtum haddaad toobad keentaan ood alle usoo noqotaan fa huwa tawbadkeenkaasi damirasuna fain tubtum haddaad toobad keentaan fa huwa toobadkeenku khayr kii u khayr badan lakum idinka weeye saa darteed baa suuratu tawba in badan baa lagu soo celinaya toobadkeenka ama in badan bu takraar fara badan buu ku leeyahay wain tawallaytum haddaad jeedsataanna faaclamuu ogaada annakum idinko taa ogaada annakum idinku ogaada faaclamuu ogaada annakum idinku hayru mucjizillaah alle kuwa wahsi gelin kara inaydaan ahayn kuwa alla ka baxsan kara wabashir u bishaaree nebi muxammedow aladiina kuwa waxaad ugu bishaaraysaa kafaruu gaaloobay bicadaab cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliim wa xanuujiya waxguyo ugu bishaaree ila aladiina istinacgani waxa weeye waa kuwa loo kaadinaye ballankoodu afarta bilood uu ka badnaa laakiin uu xadidan yahay weeye ma arkaysa markaa waxaa la leeyahay afar biloodun arlada ilaahay mara ila aladiina kuwii mooyaane markaa cadaabka ha ka walow fasliguba ha iska dheeraadee fasiixuu fi lardi halkaasaad ka soo reebaysaa macnaha halkaa arlada ilaahay mara afar bilood ila aladiina kuwii mooyaane oo markaa kuwan iyaga cahdigu ugu soconaya ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la mucaahadooteen ambaad cahdiga la gasheen ee min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah ballankoodii buu iso uma haddana lam yanqusuukum aan idinkaba dhimin oo aan nusqaaminin shay-a cahdigii aada la gasheen waxbaba aan u geysanin ila aladiina kuwii mooyaane oo marka iyagu afari bilood iyo inka badanba ballankoodu uu socon doono caahadtum aad cahdiga la gasheen la caahitanteen amba aada ahdiga la wadaagteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah uma dabadeed lam yanqusuukum aan idinka dhimin amba aan idinka nusqaamin shaya shaynaba aan idinka nusqaamin oo cahdigoodii la xidhiidhay amba shuruudihiisii oo walam yudaahiruu aan una hiilin walam yudaahiruu aanu la hiilin calaykum korkiina aan maaragtay uga hiilin axadaa axadnaba oon cid kale idiin soo raacin oo walam yudaahiruu aan u hiilin axadaa axadnaba aan uga hiilin calaykum korkiina oo cid kale oo gaalo aan idinla soo safanin kuwaana fa atimuu u taam yeela ilayhim ayaga cahdahum cahdigoodii u yeela ilaa muddatihim ilaa xilligoodii fatimuu u dhammaystira ilayhim kuwaa u dhammaystira cahdahom ballankoodii u dhammaystira oo u gaadhsiiya ilaa muddatihim muddadooda xilligoodii aad kula cahidtantee ha gaadho ina allaha alleh yuxibu wuu jecel yahay almuttaqiin kuwa muttaqiintaa ilaahay wuu jecel yahay ee ballanada oofiya faida nsalaka markay baxaan alashhuru biluhu markay baxaan alxurumu xurmadanihi faqtuluu laaya almushrikiina kuwa mushrikiinta allaaya xaytu wajadtumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba ku laaya haddaba bilahan afar ashhurulxurumkani waa kuwe muraadka halkan looga jeedo culimadu waxay ku leeyihiin isna aqwaal bay ku leeyihiin qola waxay leeyihiin sida ibnu jariir adabari oo kale bilahani waa afartaa bilood maya waa bilihii asharulxurumka ahaa ee macruufka ahaa ayuu leeyahay oo marka haddii la yidhaahdo waa bilihii ashrulxurumka ahaa ee macruufka ahaa ogeysiiskana la siiyey maalintii yooma naxriga muxaram maxaa ka hadhay ila maalinta yowma naxrigu waa tobanka bisha dilxijo weeye muxaramna dee waad iska garanaysaanoo waa bisha ugu horeysa sanadka soo socda idan dee markaa maaa waxaan ujeedaa waa dilxija tobanka labaatan dilxijo ah iyo e, soddonka muxaram oo konton habeenoo quraa u hadhay fasaxa la siiyeyna afar bilood bay ahayd lidalika culimada qaar baa le alashhur xurum waa afartan biloodee iminka fasaxa la siiyey ee la leeyahay hala dagaalamina walow kuwii ashhurulxurumka loo yaqaanayba yaanay noqonine afartan biloodee iyaga ruksadan la siiyey ay mid waliba halkuu ka yimi uu ku gaarayo maaragtay iyaga ayaa lagu tilmaamayaa inay xurmo leeyihiin idan yooma naxriga marka laga bilaabo tobanka bisha dilxija afartan bilood ee la sheegayaa waxay kaga dhammaanayaan tobanka bisha rabiicu thaani ayay kaga dhammaanayaan bay yidhaahdeen qowlkaas ayay ragga qaarkood ay door bideen oo ay raajixeen qolyaha kalena waxay leeyihiin waa ashhurulxurumkii macruufka ahaa ee la yaqaanay bay leeyihiin waalcilmu cinda allah fa ida nsalakha markay baxaan alashhuru biluhum markay baxaan alxurum xurmada loo yeelay ee dhexdooda dagaalka la xarimay markay dhammaadaan faqtuluu laaya almushrikiina kuwa mushrikiinta allaaya xaysu wajadtumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba ku dila wakhuduuhum qabta waxsuruuhum godoomiya waa godoominta xasrigu waxsuruuhum godoomiya waqcuduu u fadhiista lahum ayaga u fadhiista kulla marsad tidgooye dhammaanteed marsadka waxaa la yidhahdaa meesha loogu gabado wax kastoo cadowga dilayso waa cimilgal waa meel loogu dhufays qaato waa jidgooyo kasta u gala waqcuduu u lahum ayaga kulla marsadin jidgooyo dhammaanteed u gala fain taabuu hadday toobad keenaan oo wa aqaamuu ay ogaan alsalaa salaada ay ogaan wa aatow ay bixiyaan azakaa sakadana ay bixiyaan fakhalluu u banneeya sabiilahum dariiqooda markaa faraha ka qaada ina allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha raxmada badan le weeye wa in ay wain istajaaraka intan shardiyada ismi ma gasho e ficilkaa ka dambeeya ficilla jaada usoo qaado wain istajaaraka hadduu kaa magangeliyo doono axad qof hadduu kaa magangelin doono axadka oo min almushrikiina mushrikiinta ka midii istajaaraka hadduu magangeliyo ku weydiisto faajirhu magangeli wain axad ay wain istajaaraka hadduu magengelyo ku weydiisto axadun waa faacilka ficilka aynu qadaray axad qof hadduu ku weydiisto min almushrikiina mushrikiinta kamidi istajaaraka hadduu magengelyo ku weydiisto faajirhu magengeli oo magengelyo sii xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo kalaam allahi ilaahay hadalkiisa oo qur-aanku inuu kalaam ilaahay loo daliishaday xataa yasmaca kalaam allah si uu ilaahay kalaamkiisa u maqlo uma dabadeed abliq gaarsii hu isaga kaa mushrikiinta ka mid ah ma'manahu halkuu ku aamin noqonayey ma'manahu goobtuu ku aamin noqonayey gaarsii guryahoodii gee daalika kaasi in magangelyo la siiyaa biannahum buu ugu sugnaaday ayagu inay yihiin daraaddeed qowm duul laa yaclamuuna aan waxba ogeyn ee bal si ay ilaahay diintiisa u maqlaan waxa u dhagaystaane kadibna magangelya iska sii weeye kayfa yakuun markii cahdiyadoodii oo dhan ba waa in la tuuro haddaan maslaxadi ku jirin kayfa yakuunu siduu ugu ahaadaa lilmushrikiin mushrikiinta sidee ayuu ugu sugnaadaa cahdun axdiba sidee ayuu ugu sugnaadaa cinda allahi alla agtiisa iyo wa cinda rasuulih rasuulka ilaahay agtiisa cahdiba siduu ugu yaallaa nimanka mushrikiinta ah ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la mucaahadooteen aad axdiga la gasheen war nimankaasi cahdi iyo ammaanba yaana yeelanin baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala kuwani waa yowma alxudaybiya eh amba ilaa laakine istinaasaa ka dhigo aladiina kuwa caahadtum aada la mucaahad axdiga aada la gasheen cinda almasjidi masaajidka agtiisa aad kula gasheen alxaraami xurmada leh waa heshiiskii xudaybiye e fama staqaamuu intay oogayaan cahdiga lakum idinka intay idiin hagaajinayaan fastaqiimuu idinna u toosiya lahum ayaga cahdigii oo ha jebinina fama staqaamuu hadday oogayaan lakum intay oogayaan fastaqiimuu u ooga lahum ayaga ina allaha alla yuxibu kii jecel weeye uu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa ee ballanka hajabinina weeye kayfa yakuun sidee ayuu ugu ahaadaa cahdun cahdiba sidee ayuu ugu sugnaadaa kuwa mushrikiinta ah waa muxarad ilaahay in laga beri noqdo oo layska fogeeyo kayfa yakunu maaragtay sidee ayuu lilmushrikiina cahdun sidee ayaa cahdiba ugu sugnaadaa walxaal sidee ayaa cahdi ugu sugnaadaa in yadharuu hadday ka adkaadaan calaykum idinka hadday idinka adkaadaan laa yarqubuu aanay u dhowraynin fiikum idinka aanay idinku ilaalinaynin amba wain yadharuu dheh wain yadharuu hadday ka adkaadaan calaykum idinka hadday idinka qaalib noqdaan laa yarqubuu ilaalin maayaan fiikum idinka idiin ilaalin maayaan ilaa qaraabo ilan qaraabo iyo walaa dimma cahdi toona midna idinku tixgelin maayaan wain yadharuu hadday adkaadaan caleyh korkiina hadday ku adkaadaan ay idin jebiyaan laa yarqubu ilaalin maayaan fiikum macnaa idinka idinma ilaalinayaan ilaa qaraabo xigto nimo idinka dhaxaysa iyo walaa dimma cahdi toona yurduunakum waxay idinku raali gelinayaan biafwaahihim afkooda ay afafkooda idinku raali gelinayaan yurduunakum waxay idinku raali gelinayaan biafwaahihim afafkooda <laughs> waa hadal maran wata'baa way diidaysaa quluubuhum quluubtooduna waa iyagoo necab bay keenayaan wa akharuhum badankooduna faasiquun kuwa ilaahay ka baxay kuwa daacadda ilaahay dibadda ka awey wa akharuhum badankooduna faasiquun kuwa baxay oo ilaahay diintiisa dibadda ka aweeye marka alillu waxa weeye alqaraaba alilu xilfigana waa la yidhaahdaa wax alla waxay nimankani idin ilaalinayaan ma jiro ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadda ilaahay baa ku barayay ma arkaysa ishtaraa waxay ku iibsadeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen thamana adduunyo qaliila yar fasaduu way ka jeesteen dadkana way ka jeediyeen can sabiilih can sabiili illah ilaahay dariiqiisa inahum ayaga saaa waxa xumaaday makiibaa xumaaday kaanuu ahaa yacmaluuna caydkaa qadar yacmaluunahu waxay samayn jireen baa xumaa baa ilaahay subxana watacala hadda camalkooda agu xumaa la sameeyey laa yarqubuuna uma ilaaliyaan fii mu'min qof mu'mina uma ilaaliyaan ilaa qaraabo ilan qaraabo iyo walaa dhimma cahdi toona labada midnaba u ilaalin maayaan waulaaika duulkaasi hum ayagunba almuctaduuna kuwii xadgudbay ah rabbi baa ku baraya dadnimaday yaqaanaan insaaniyaday yaqaanaan aadminimaday yaqaanaan dimuqraadiyaday yaqaanaan beenta ma yaqaanaan haye waa waxyi min ashayaan eh, kalimaadkaasoo dhan eh, ayne ma arkaysa waa waxyi min ashayaan xaqiiqadoodu waa sidaa wey fain taabuu hadday toobad keenaan oo waaqaamuu ay ogaan asalaa salaada ay ogaan baa ilahay le saxaan waa aayadka loo daliishado tarku salaadku inuu kufri yahay wa aatow ay bixiyaan azakaah sakadana ay bixiyaan fahum qadar mubtadaha fahum ayagu ikhwaanukum walaaladin weeye fi diini diinta idinkula walaalaa hadday intaa la yimaadaan mafhuumku wuxuu noqonayaa haddaana intaa la iman kakac wanufasilu waanu kala saarsaaraa alaayaat aayaadka waxaanu u kala dhigdhignaa liqawmin dool yaclamuun wain nakatuu hadday jebiyaan aymaanahum axdiyada ay galeen dhaarahay mareen wain nakatuu hadday jebiyaan aymaanahum axdiyaday galeen min bacdi cahdihim axdigooda dabadi min bacdi cahdihim axdigooda dabadi hadday jebiyaan wadacanuu hadday ceebeeyaan fii diinikum diintiinna hadday ceebeeyaan oy laba yima faqaatiluu laaya a'immata alkufri kufaarta madaxdooda laaya oo indhakada lagu dhufto ha riiqdaan mm, faqaatiluu laaya a'immata alkufri gaalada kufriga iyo gaalnimada madaxiisa madaxa ka dila wey mas madaxaa laga dilaa soo maad maqan adaabay kaa dilaya ilah waxbay adilinayaa godkaagu kugu badbaadiye inahum ayaga laa aymaana cahdi dhaari lahum ayaga umay sugnaanin ballanba malaha waa la kuley heshiis saaxiibtinimaanoo gala heshiis walaaltinimaano wada gala heshiis wax wada qabsaano wada gala heshiis wada jir baanu qabana inahum laa aymaana lahom ilahay saasuu leey laa iimaanana waaba la <laughs> akriyey ma arkaysa laa iimaana lahom wax ahdi ay leeyihiin ma jiro baa la subxana wa bal haddana waaniya lacalahum yantahuun laa yabaa la leeyahy lacalahum yantahuun likay yantahuu si ay uga joogsadaan baa ilahay leeyahy subxaana watacaala waa suuradaha ay ka qayriyaan ma ogti qur-aanku baynu liiska irhaabka ku jiro iminka weliba suurat lbaraa ayaa ku jirta baa lagu leeyahay suurat lbaraa inahaa min alirhaabiyiin shuf halkaasaa la isla maraya oo kitaabkaagii ma ogti subax dhawaytaan ka maqlayay waxaa yagu sheegaya cidlaa lagu dhigaya waa fitan iimaankii bay taagantii ma ogti <laughs> wadaado wallaahi baan cagadho lagu marin alaa tuqaatiluun maxaydaanu la dagaalamayn baa laleeyahy alaa tuqaatiluuna maxaydaanu la diriraynin qawma dul maxaydaanu la diriraynin nakasuu jabiyey aymaanahum cahdiyadoodiiba jabiyey dhaarahoodii oo wahamuu doonay biikhraaji rasuul rasuulka saaritaankiisana ku hamiyey ile khiyaarkiisu ubaxaya wahamuu ku hamiyey biikhraaji rasuul rasuulka maaragtay saaritaankiisana ku hamiyey oo wahum ayaguba inta laysdaba dhiga eg bada'uukum idinku bilaabay dagaal awala mara markii ugu horraysayba e atakshawnahum miyaad ka baqanaysaa waa tirtirsi atakshawnahum miyaad ka baqanaysaa alla faallaahu alle ayaa axaqu ah mudan isaga ayaa ku xaqnimo badan an takshawhu inaad ka baqataan in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa mu'miniina ku dhamaado in kuntum muminiin haddaad tihiin kuwa muminiina ilaahay baa subxaana wa tacaala mudan inaa ka baqata subxaana wa tacaala qaatiluu laaya hum nimanka laaya yucadib wuu cadaabiye waa jaba marka aad la dirirtaan qaatiluu la dirira hum ayaga yucadib wuu cadaabi hum ayaga allahu alle wuxuu ku cadaabi biaydiikum gacmihiinna ayuu alle ku cadaabi doonaaye nimanka laaya wayuksihim wuu dulayne wuu dullayn doonaaye wayansurkum wuu idinka hiilin doonaaye calayhim ayaga qaatiluuhum laaya yucadibhum allah alla wuu cadaabiye waa jawaabtii amarka biaydiikum buu ku cadaabiye wayuksihim wuu dulayne wayansur alayhi wayansurkum wuu idiin hiiline calayhim ayaga ayuu idinka hiilin doonaa wayashfi wuu bogsiine suduura qawmin qolo laabtooda ayuu bogsiine mu'miniina ah waa qaar ay ciil badeen baa hoh marka haanka la jaro ah oy nafisayaan ma ogti qaar badan baa bogsan waa yashfi uu ku bogsiine suduura qawm qowm laabtooda ayuu alla ku bogsiine mu'miniinu ay ciileen wayudhib wuu kaxayne wayudhib wuu tabin amba wuu kaxayne hayda quluubihim kuwa muuminiinta ah cadhada ku sugnayd quluubtooda ayuu alla kaxayne wayudhib wuu kaxayne rayda quluubihim qalbiyadooda maaragtay cadhada ku sugan bu alla tabine kuwaa laaya wayatuubu allahu istinaaf wey alla uu ku soo noqono uu ka toobad aqbali calaa man yashaau kuu doono wallahu alle caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha xikmad iyo xukunba isagu ku leh afcaashiisa iyo hadalkiisa hadday tahay mid kawniye ah iyo hadday tahay mid sharciya ah labadaba am xasibtum bale e xasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tutrakuu in laydinka tegi waa imtixaan bu alla keenayaa iyo ikhtibaar am xasibtum ma waxaad u malaynaysaan an tutrakuu in laydinka tegiyo sidaa ay si huwan tihiin laydinku dayn doo laydinkaga tegi doona ma sidaasaad u malaynaysaan walamaa yaclam illaahu ayadoonu alla ogaanin waa cilmigan maaragtay duhuurka ay yidhaahdaano waa cilmi ku xidhan abaalmarinta amba walamaa yaclam illaahu ayadoonu la arag alladiina kuwa jaahaduu jihaaday ee minkum idinka idinka mid ah oo walam yattakhiduu aan yeelanin min duuni illaahi alla sokadii iyo walaa rasuulih rasuulka alle sokodi iyo walalmu'miniin mu'miniinta sokodood aan yeelanin waliija saaxiib hoose waa bidaana waa xoghayn ciduu aamina ma ogta walalmu'miniina iyo mu'miniinta sokodood aan yeelanin waliija xoghayn amba saaxiib qarsoon oy hoos isu aamineen ma ogta wallahu alle khabiir allaha xog ku ah weeye bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan marka xikmadda amba ujeeddada alla ka leeyahay ikhtibaarka markuu addoommadiisa imtixaamayo ee uu fitnaynayo imtixaankaa uu fitnaynayo ma aha miduu ilaahay cilmi ka faa'idaysanayo laakiin waxaynu ogsoonnahay yani ka ahlusunna waljamaaca ilaahay subxaanahu watacaala bicilmihi saabiq addoon waliba wuxuu samayn doono inuu ogaa laakiin addoonku camalka markuu sameeyo uun markuu sameeyo uun cilmiga ilaahay ee ku tacalluqa kaasayunbaa waxa ka dhashaa abaalmarinta markuu arrinta sameeyo ogaalku ilaahay hore u ogaa waxaynu samayn doonno samaynta ayuunbuu ilaahay subxaana watacaala shayga ku abaalmarinaya amba ka tegidda aad arrintii ka tagto marka walamaa yaclam illaahuna waa sidaasi weeye waa cilmi ku tacalluqa yatarattabu alayhi waa cilmu yatarattabu alayhi hawaabu wاlciqaab abaalmarinta ayaa kan ku xidhan weeye sidaas u manaysa ba subxana watacaala maa kaana uma haboona lilmushrikiin mushrikiinta uma haboona an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masjid allah ina masaajid allahi ilaahay masaajidadiisa inay camiraan uma haboona oo uma banaana shaahidiina xaal ay yihiin kuwii ku qiraya calaa anfusihim lafahooda bilkufri gaalnimo oo siday ugu markhaati kacayaan xagga lisaanulxaalka dee maya masaajidada ilaahay gudahooda waxay ka samaynayaan weeye oo qaarkood maxay ka samaynayaan de asnaam bay ku qotonsan jireen o ku taagtaagi jireen oo asnaam bay ku haysteen ma og tahay qaarna xabaalaa bay ku caabudaan ma ogtahay istiaatadu hadday kaa qaldanto waa musiiba ma ogtahay inay shirki tahay haddaad garan weydo wadaado waa ayaan daro wey allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala ma arkaysa uma banaana ina cabira maa kaana uma ahani lilmushrikiin an yacmuruu lasna takfiriyiin walakin nadkur ana alاstiqaasaةa ligayr اllahi shirku min ashirk اakbar wana diin اllahi bih ilahay saasaan hogtiisa kaga diligana istiaasa ligayr اllah rabbi kayrkii oo laga gargaar dalbo oo wax la weydiisto oo dur iyo nafciba laga rajeeyo waxaanu awood lahayn makhluuqaasi waa min ashirk ulaaika duulkaasi xabidat wuu baaba'ay baa la yidhi acmaaluhum acmaaladoodii way lumeen wa fi nnaari hum khaaliduun wa hum ayagu khaaliduuna kuwii ku waari doona weeye fi nnaar naar dhexdeed bay ku waari doonaan ba la yidhi inamaa yacmuru waxa camira n xashri baa la geliyay inamaa yacmuru waxa camira un masaajid allah ilaahay masaajidadiisa waxa camira man duul baa camira hadday dhisin tahay iyo hadday cibaadaba tahay aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyawmi rumeeyey alaakhiri dambe wa aqaama ogay asalaa salaada ogay oo sideeda ula yimi kamaa kaana rasuulu llahi yusallii wax walba salaad lama yidhaahdo wa aqaama ogay asalaa salaadana ogay wa aataa bixiyey azakaa sakadana bixiyey oo walam yaksha aan ka baqanin ila axadna ila allaha alla mooyaane facasaa ulaaika kuwaasi waxay mudan yihiin ay xaqiiqa ku yihiin an yakuunuu inay ahaadeen min almuhtadiin kuwa la hanuuniye mid kamid anba kuwa hanuunay facasaa ulaaika kuwaasi waxay mudan yihiin ay xaqiiqa ku yihiin an yakuunuu inay ahaadeen min almuhtadiin kuwa la hanuuniyey maaragtay qaar kamida anba hanuunay casaa min allahi fi lqur'aani fahiya waajibat ajacaltum marka way ku faani jireen nimanka mushrikiintii xaramka intay haysteen waxaa badan bay ka qaban jireen hadday xujaajta wax tari jireen hadday waraabin jireen iyo wixii lamida ajacaltum ma waxaad ka dhigaysaan ajacaltum ma waxaad ka dhigaysaan siqaayat alxaaj xaajiga waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjidi masaajidka camiridiisa dhisidiisa alxaraami xurmada leh ay ahla dalik kuwa ehelkooda ma waxaad kala mid dhigaysaan kuwa intaa qabta kaman bal khabarka iyo say isku kaa daabaqaan waxaad tidhahdaa ajacaltum ma waxaad ka dhigaysaan ahla qadar markaa ahla siqaayati alxaaji xaajiga waraabintiisa ehelkooda kuwa waraabiya iyo wa cimaarata almasjidi wa ahla cimaarati lmasjidi masaajidka kuwa camira ma waxaad kala mid dhigaysaan alxaraami xurma kaman ma mid baad kala mid dhigaysaan aamana rumeeyey bilaahi alle amba fa haaulaai kuwaasi kaman miyay la mid yihiin aamana rumeeyey bilaahi alle walyawmi rumeeyey alaakhiri dambe wajahada jihaaday fii sabiili lah laa yastawuun ma sinna kuwaasi cinda allah labadaa qole ma sinna shard acmaasha lagu aqbalo waxaa kamida min aliimaan alimaan alsharciy alikhtiyaariy alyaqiiniy imaanka sharciga awe laa yastawuuna cinda allah ma sinna wallaahu allana laa yahdii ma hanuunin doona alqawma duulka aaalimiin dulmiya hadday isaga tahay iyo hadday khalqigaba tahay aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili اllaahi ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda xoolihii baa la horaysiiyey aw anfusihim kuwaas ayaa acdamu khabarka alka arrin kuwaas acdamu weyn daraja xagga darajada kuwaasi ayaa ku weyn cinda allahi ilaahay agtiisa ulaaika kuwaasi hum ayagunba alfaaizuun kuwii liibaanay kuwaasunbaa ah yubashiruhum wuxuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood wuxuu ugu bishaaraynayaa biraxma raxmad buu ugu bishaaraynayaa minhu isaga xaggiisa ka ah wa ridwaanin raalli ahaansho ayuu alla ugu bishaaraynayaa wa ridwaanin tanwiintu waxay faa'idaynaysaa litacdiim raalli ahaansho weyn buu ugu bishaaraynayaa wa jannaat ayuu alla ugu bishaaraynaya haye intaas waa mafcuulkii ma og tahay lahum waxay leeyihiin qadar waa khabar muqadama lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin naciim nicmo ayay ku leeyihiin muqiim daa'im ah joogta ah ayay ku leeyihiin khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda abadaa weligood ina allaha alle cindahu agtiisa waxa yaala ajrun baa ku sugan ajarkaasoo cadiim weyn yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa tattakiduu ha ka dhiganina waa muwaalaad waa xaaraam weeye khatar badan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa tattakiduu ha ka dhiganina ayo dad yaa kugu xiga aabaa'akum aabbayaashiin iyo wa ikhwaanakum walaaladiin cid kaleba iska daayo awliyaa kuwa aad jeclaataan haka xidhiidhisaan haka dhiganin awliyaa kuwa aad u dhiibataan jeclaanta alwalaa alwalaa waa maxay waa alxubbu wاnnasru kuwa aad jeclaataan oo aad u hiidhisaan haddaad maqasho muwaalaadku waa noocaas alxubbu wاnnasru macnaha waxa weeye jeclaan iyo uhiilin awliyaaa kuwa aad jeclaataan ood uhiilisaan haka dhiganina goorma in istaxabbuu hadday ka doortaan amba ay ka jeclaadaan alkufra gaalnimada ay jeclaadaan oo cala aliimaani ay ka jeclaadaan ay iimaanka iskaga tagaan haye kasaan cadaala'ana maxaa kaa galayba aabbaha hadduu gaalooba ka tag cala aliimaan waman qofka yatawalla xidhiidhiya hum kuwaasi ee minkum idinka idinka midi fa ulaa'ika mankaas mankaa min alfaad alcumuum marka macnaha la ictibaariyey faulaaika duulkaasi hum ayagunba aalimuuna ah maxay daalimiinku yihiin asalka dulmiga maxaa la yidhaahdaa dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi bigayri mawdicihi ayaa la yidhaahdaa waa shayga oo la dhigo meel aan meeshii ku munaasabka ahayn yaa lahaa inaad jeclaato war yaa lahaa inaad uhiiliso waxaa lahaa inaad jeclaato ood uhiiliso almuslimuun waxaa lahaa inaad necdo oo aad la dirirto mushrikiinta idan markaad mushrikiinta amba gaalada jeclaato una hiliso fa anta min aaalimiin fa ulaaika kuwaasi hum ayagunba aaalimuun ah le wadacuu alwalaa'a biqayri mawdicihi welihiiba waxay dhigeen meelaan meeshiisii ahayn qul waxaad tidhaahdaa nebiyow in kaana hadday ahaadeen aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiin carruurtiin iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum haweenkiinu hadday ahaadeen amba odayaashiinu hadday haween iyo wa cashiiratukum cashiiraatikumna waa l wa cashiiratukum iyo cashiiradiinni xigtadiinu hadday ahaatay hadday ahaadaan iyo wa amwaalun xoola hadday noqdaan xoolahaasoo iqtaraftumuu aada shaqaysateen haa maalkaba wa tijaara tijaara hadday ahaato wa tijaara ganacsi hadduu ahaado tijaaro badeecadii tijaaradaasoo takshawna aad ka baqanaysaan kasaadaha sixir jabkeeda amba qiimo jabkeeda kasaadaha khasaaraheeda aad ka baqanaysaan amba sixir jabkeeda wa masaakinu guryo hadday ahaadaan guryahaasoo tardawnaha aad ka raalli tihiin hadday intaasi ahaato axabba kuwii looga kalgacayl badan yahay axabba kuwii looga kalgacayl badan yahay ilaykum idinka xaggiina min allah kuwaa haddaad ilaahayba ka jeclaateen min allah alla xaggiisa iyo warasuulih rasuulka alle haddii aad kuwaa ka jeclaateen iyo wajihaad jihaad lagu jihaado fii sabiili haddaad ka jeclaateen he fatarabasuu suga waxaa dhici doona fatarabasuu bal waxaa iman doona suga xataa yaatiya allah ilaa waa laka keeno oo kala yimaado bimri wallahu alla laa yahdii ma hanuunin doono alqawma duulka alfaasiqiina baxay rabbiga hanuunin maayo war ma arkaysa hadda waxaanu ilaaheenii baaba iska silan meeshu way iska maran tahay waabad iska quusanaysaa xadiiskii cumar markaad xasuusato halkaasaa iska hawanaysa waa kii tilmaamayay imaam axmed xadiiska warinaya kuna maca rasuuli lahi sal alه wasalam wahuwa aakidu biyadi cumar bn اkhaaab faqaala wallahi ya rasuula اllahi laanta axabu ilaya min kuli shay cumar sausa ilaahay or ilaahay rasuulka ilaahayow wax walba adiga ayaan kaa jeclay buu yihi cumar agtiisa waxa taalay run baa taalay intaanu ka jeclay buu sheego wuxu uhi ilaa min nafsi naftayda mooyaane waxaanan rasuulka ilaah cid aanan kaa jeclaynin ma jirto faqaala rasuulu lahi sal alay wasalam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min nafsihi ilaa uu xataa qofku naftiisa iga jeclaado laa yu'minu axadukum waxbaasi ah faqaala cumar ma aragtay waa kii cumar markaa yidhi xataa naftayda fa anta alaana wallahi axabu ilaya min nafsi faqaala rasul lah sal slam alana ya cumaru alaana yaa cumar hadday tahay buu lahaa ma og tahay bal markaa ogoobey inay arrintasaa tahay oo nafta iyo maalka iyo xoolahan iyo laga jeclaado adiga rasuulku miyuu ku ag taagan yahay waa inay halkaasu mihi nebigu isu kaa taago weeye laa yuminu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wاnnaasi ma arkaysa iska wad laqad nasarakum اllah wallaahi laqad nasarakum ullahu alla wuu idiin hiiliyey fii mawaadina goobo ayuu alla idiin hiiliyey goobo ayaa rabbi idiin kaalmeeyey maaragtay kaiira fara badan goobo fara laqad nasarakum ullah alla wuu idiin gargaaray fii mawaadina goobo waa jamcu lmawdin kaiira fara badan wa yawma xunayn wadkuruu xasuusta yawma xunayn bal xunayn maalintuu dhacayna xasuusta waad <laughs> garanaysaa wixii dhacay cid waagii bal xasuusta ajabadkum ay idin yaadgelisay acjabadkum ay idin yaadgelisay karatukum badnaantiinu laba iyo toban kun baa meesha marayay maogta saxaabi laba iyo toban kun afar kun oo hawaashin yara kamid ah, afar kun baa xilfaa u qaaday acjabadkum ay idin yaadgelisay karatukum oo falam tuqni aanay ka tarin cankum xaggiina shaya shaynaba oo falam tuqni waa karadii badnaanshihii cankum xaggiina shay ah oo wadaaqat ay yaraatay calaykum korkiinna ay ku yaraatay amba ay cidhidhiyoontay calaykum korkiinna alardu arladii ay ku yaraatay amba ay cidhiidhi ku noqotay bimaa raxubat baadu bimacnaa maca maaduna waa masderiya bimaa raxubat ay maca ruxbihaa iyadoo fidsanaanteedii wadata iyadoo sideedii iska ah wadaaqata yaraatay calaykum korkiina alardu ay ku yaraatay bimaa raxubat ay maca ruxbihaa fidsanaanteedii iyadoo wadata iyadoo sideedii iskaga ballaaran arladu wax koobanay ku noqotay war xaggee loo carara ma ogti uma dabadeed wallaytum aada jeedsateen mudbireen xaala kawnikum xaale mudbireen xaalatiin kuwi uma ansala allah dabadeed la soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulih rasuulka alle ma cararin wa cala lmu'miniin nacalahu ku soo dejiyey oo waansalahu soo dejiyey junuuda ciidamo junuudaasoo lam tarawha aydaan arkaynin oo cadaba uu cadaabay aladiina kuwa kafaruu gaaloobay waa markii dambe karadii dambe wey isroggii dambe saxaabigii rasuulka dib loogu soo noqday cabaas qayliyey dib loogu maara wadalika kaasina jabkaasi iyo cadaabkaasina jazaau lkaafiriin kaafiriinta abaalkooda wey uma yatuubu allah alla wuu ku soo noqon min bacdi dalika intaa dabada jabka calaa man yashaau kuu doono wallaahu alla kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyay ow inama almushrikuun kuwa mushrikiintii najas nijaas weeye waa nijaas baa ilaahay leeyihi muctaqadkooda iyo quluubtooda ayaa nijaasahe war nimanka laf ahaantoodu nijaas ma aha oo hadday nijaas yihiin kooda ahlulkitaabada ah dee laguma baneeyo inaad guursato ma nijaas baa ilahay ku odhan laha guurso amba waa nijaas macnawi ah asaxu aqwaal bacdu daahiriya iyo saydiyada iyo nimo noocaas waxay qabaan inay keligooduba nijaasa yihiin caqiidadooda nijaasa wey najas wey waa nijaas baa la yidhi subxana wa tacaala ee falaa yaqrabuu yay u dhowaan almasjida masaajidka yaanay u dhowaan alxaraama xurmada leh dib dambeba yay usoo ganin bacda caamihim sanadkoodan dabadii haadaa kan ah waa sanadkii sagaalaad ee maaragtay hijrada dib waxaan ujeedaa sanadkii sagaalaad bay ahay tabuk bacda caamihim caamkoodan dabadii haadaa kan ah waa inkiftoon waxaad garanaysaa nimanku weligoodba inkaari kudhacdayga in waxoogaa adduunye laga fili jiray ilan dad baa la waaya wain khiftum haddii aad ka baqanaysaan cayla ficilka maadi mudaaric u laqbe wain khiftum haddaad ka baqanaysaan cayla faqri waxbay keenayaan sinimo ma og tahay fasawfa yugniikum allah ilaahay baa mar dambe idinku qariyayn doona min fadlihi fadligiisa wax ka mida in shaaa hadduu doono ina allaha la caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim aan qaldamin qatiluu la dagaalama aladiina waxa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilahi alle kuwa aan rumaynayn walaa bilyawmi aan rumayn alaakhiri dambe ee walaa yuxarimuuna aan kana xaaraam dhigaynin maa kii xarama allahu ilaahay uu xarimay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu waxay xarimeen oo walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diina alxaqa waxa weeye min baabi idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin addiina diinta alxaqa xaqa ah ambaba alxaqu waa ismun min asmaa illahi tacaala oo walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diin alxaqa allaha xaqa ah diintiisa aan ka diin dhiganaynin oo min aladiina kuwii ah kubayaa amba ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwaana la dagaalama xataa yucduu ilaa ay bixiyaan aljisya madax furasho cashuur sanadeed aljisya sanadkeeda waa jisya laga qaado oo waa maaragtay amba dinaar hala yidhaahdo amba waa afar dinaar amba waa dinaar barki waa laga qaadaya xataa yucdu ilaa ay ka bixiyaan aljizya can yadin naqad ay kaga bixiyaan an yad naqad saasaa loo jeedaa can yad naqad ay kaga bixiyaan walxaalna ay ay kaga bixiyaan walxaalna ay bixiyaan hum ayagu saahirun kuwa dulaysan ay yihiin haye gaadhi cad baabu kuusoo fuulaya bal axkaamada ahludim ma akri laa ilaaha ila allah waa inaan faras fuulin waa inuu sinaaro loo sameeyo haya waxaabuu wataa wax kale waa inaan guri guriga qofka muslim ku jiro ka sarreeya aanu gelin dabaq kuusoo fuulay muslim matuusi baniyaal wax ka xun ka liitay baad garanaysa guryaha ugu dhaadheer ba hargeysa ku jiray masjaamicuna u ka hooseeya waa laga adibaya allahu akbar hadda gaalkii majuus dabcaabudkiiyo naagtu dhinaca qaawatadhakiisa ku jirta waa kanigu ku jiro wadaadkan mogtiba laa ilaha ila allah xataa fiqigay akriyayaan wadaadadii ma fahim ya jamaa laa ilaha ila allah ayad rekabu alxaalum saabiruun ay yihiin kuwa deliishay warba iskaba haysa haye war adigu belaaga isgii jir beel baad barabaabay lala baraysa laa ilaha ila allah allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wa qaalat waxay tidhi alyahuud calayhim lacaawin allahi almutataabica wa qaalat waxay tidhi alyahuud yahuudi waxay tidhi cusayro cusayr ninka la yidhaahdaa ibnullah alla inankiisii wey waa maqaalad oo shaniica culimmada qaar baa waxay leeyihin yahuuddi caynkan odhan jirtay inqiraad baaba ku dhaco way baaba'eenba cusayr ninka cusayr la yidhaahdaa ibnullah alla inankiisa weeye bay yidhaahdeen wa qaalat waxay tidhi annasaara nasaaraduna waxay tidhi almasiixu waa ciise eh ibnullahi alla inankiisii wey hadda waxay la yaaban yihiin ilmahan bila aabbaha ku dhashay waxay og yihiin aadam inaanu aabbe iyo hooye midnaba aanay lahayn inaanu lahayn maogti ila ciisa waa min ambiyaai bani israaiil ogow ma ogti marka gaaladu maay nasaaradu maxay ugu hilinayaan limaada waxay ictiqaadsan yihiin nabigana ay waan rumaysanahay inuu min asli s inuu min ambiyaai bani israaiil ka mid yahay waa millatun waaxida si islaamka meel uga soo wada jeeda waa ciqaab waa ilahay diintiisa laga tegey allah wuxuu leeyahy waqaalat inasaara kiristaankuna waxay yidhaha almasiixu ibn ullah alla inankiisi weeyaan daalika kaasi qawluhum wey waa hadalkoodii un baa raggi biafwaahihim afka ad ka tidhi ba inaguba nidhaahna waa lagu adkeenaya ilaan qawlku afunbu ka soo baxaa maogta biafwaahihim afkooda uleki af maran bay ka yimaada yudaahiuun wuxuay ku shabahayaan hadalkan ambaba kuwii mushrikiinta ahaabaa loo celin karaaba ma og tahay hadalkani mustanadu haystaa ma aha ma arkaysa yudaahiuuna waxay ku shabahayaan hadalkoodan qowla aladiina kuwii hadalkoodii kafaruu gaaloobay min qablu ayaga horteed qaatalahum اllahu allaha nacdalo waa habaar wey wadcaw alayhi qaatalahum اllahu allaha nacdalo anaa yufakuun sidee loo duwa kayfa yusrafuun war waa la leexiyey waa la duufsaday ee loo duufsaday anaa yufakuun see loo leexiyey baa ilaha subxana wa tacala ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum yuhuuddu wadaadadoodii alaxbaar waa culamaaulyahuud iyo wa ruhbaanahum kuwa kiristaankii wadaadadoodii suufiyadoodii weeye maaragta ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii kuwa yuhuudda ahi iyo wa ruhbaanahum waa culimadii nasaarade arbaaba rabbiyo ayay ka dhigteen fadaacay min duuni illaahi alla sokadi waalmasiixa ciisena rabbi bay ka dhigteen ibna maryamaha walxaal bay kuwaa rabbiya ka dhigteen baleeg maa umiruu aan la amrinba wax kale ilaa liyacbuduu inay caabudaan ilaaha ilaah inay caabudaan mooy wax kaleba aan la farin ilaahaasoo waaxida keliya bal sifada kale si ilaahaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabudaaba aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane waa sifa bacda sifa ilaahay baa ka nashahan oo ka beriya camaa yushrikuuna waxay alla ugu shariig yeelayaan alladii maa sharacahu oo maaragtay la doonaya in la raaco waxay u xukumaana in la fuliyo marka awlaadadoodii bay ka dhigteen waxay diin uga dhigeen in ilaahay xaggiisaba kama imaan amba sharciba ay uga dhigeen amba caqiidaba ay uga dhigeen aya qaadanaya ma arkaysa awliyaa wax taraysa awliyaa kuusoo gurmanaysa badday kuusoo jiidhaysa halkay doontay ka soo baxaysa way ku gargaaraysa waa boqor marku waxaa kugu akriyaad allah wuxuu yidhi subxaana watacaala gaaladu waxay doonayaan bu alla kuu sheegayaan laa waaxid sacuudi walaa kayruhu inaanay doonayn habaa la doonaya kuwii doorabuuraa la doonaya macdigaa lagu doonaya kumaa la doonaya cidday doonayaan baa ilaahay ku banaya oo haddaad ilaahay wax ka qaadanayso wey cid kale haddaad wax ka qaatana adigay ku jirtaa yuriiduuna yuriiduuna ilaahay baa sidaa leh ficilku waa mudaaric istimraar buu faa'iideeya mar kasta inay doonistana ay leeyihiin yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay baktiyaan nuura allaahi ilaahay diintiisana inay baktiyaan alle nuurkiisa inay baktiyaan biafwaahihim afafkooda inay ku baktiyaan halkee maanta dacayad lagula maraya wayaba allah tanaa bishaara hadday xaggeenna arrintu ka jiricday wayaaba allaahu allana wuu diiday ilaa an yutima inuu taam yeela mooyaane wax kale nuura walow kariha haba nacaan alkaafiruuna haba karaahiya haye haddaad laamidaa istaagto hadcad hadhka degtiisa oo aad isku daydo inaad qoraxda afuufto ka waran kuufta aad qorto labadaasu maadiga ku bararayso ma saasay ka dhigayen abadan islaam baa lagu soo qaatay waxbaa la doonaya kare la doonaya ilhaab baa la doonaya cashil raac baa la doonaya burladuud baa la doonaya seefabood baa la doonaya la laa ilaaha ila allah wa cadam lfiqh gaalku muxuu doonaya <laughs> muslimiin iska masaakiin oo dhisayn oo iyagoon maaragtay adadkayn oon caqiidadoodu haabit ahayn iska geririfleeyaan waa iska dhici kartaa <laughs> oo catifadu jarka ay ka tuurto wuxuugtay soo maaha xadgay ku horaysaa dhagax yar la ororto musiib abadan nimankii wixii laguma diidana waxbaan diiday bui ninkii mawji jihaadku waa kan ilaahayna faray subxaanahu watacaala laakiin lagu faray waa kii wax walba ad u haysata waxaad iskaga celin lahay aad u huwa alle alladii midka wey arsala diray rasuulahu diray bilhudaa la diray hanuun wadiin ilxaq diin xaqana la diray muxuu alla u dirayaa rasuulkiisa u diray liyudhira si uu u kor yeelo alle liyudhira alislaamu yaclu liyudhira si uu u kor yeelo alle hu diinkaa cala addiini diimo diinaha si uu uga kor yeelo kullihi ay kulli diin kuwaadka halkan cala addiin diin oo dhan ba ka sarraysiiyo kullih walow kariha haba kuwa mushrikiintii habag karahiishtaani marka addiin lxaqa culimmadu waxay yidhaahdaan hanuun maxaa la yidhahdaa haddaba hanuun waxaa la yidhaahdaa wararka runta ah alimaan asaxiix walcilmu naafic addiin lxaq alacmaal asaalixa annaafica fi dunya waalaakhira ayaa la yidhaahdaa weeye ma arkaysa shakina waxaanu ku jirin islaamkani inuu gaadhi doono arlada ilaahay oo dhan intii rasuulka ilaahay oo dhan oo rabbi aanu ka tegi doonin bibeyti madara walaa wabara ilaa adkhalahu hada diin maaragtay marat si uu casiis u noqdo kii casiiskii wayadilu daliila cisa ma ilaahay islaamku uu cisayn doonaa ma og tahay markaa qofka muslimka oo dhami waa inuu taa ogaado hana quusanina laakiin waxaa loo baahan yahay الثبات فعليكم الثبات ثبات يا جماعة وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت